bismillahi raxmaan raxiim eh, xuruufu siyaadada macaanida ficliga ay ku keeni yaan qeyb ka soo qoray hulaaثi rubaaci iyo khumaasi iyo sudaasi saddexdaa wasan ayuu noqdaa ficliga markii la siyaadiyo hulaaثiga iyo rubaaciga iyo khumaasigaan soo qoray sudaasigana insha allahu tacaala beri aan soo qorayaa ficli kastana intii u muhiimsaneed ayaan soo qoray waxaan maraarujinayaa macaanida xuruufta waxaa si fiican uga warramayaa iyagoo basdhisan oo faahfaahsan kutubu luga maraajicda ama macaajimta luqada waxaa kaloo si fiican uga hadlayaa maxamed muxidiin cabdilxamiid raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisa duruusu tasriif ee loo yaqaano waa kitaab yar oo goonni u matbacaysan isagoo mulxaq u ah ibnu caqiilka uu taxqiijiyey maxamed muxidiin cabdilxamiid minxatuljaliil gadaal uu ka raaciyey marka uu dhameeyo alifiyada iyo ibnu caqiilka taxqiijintooda ayuu gadaal ka raaciyey duruusu tasriif halkaana waad ka raadin karaysaan marka ficli kastaba dhowr macno ugu muhiimsan ayaan ka soo qoray kadibna darsigaan akhrin doonaa bismi illaah ziyaadada ficliga la ziyaadiyo hal xaraf lagu ziyaadiyo laba xaraf lagu ziyaadiyo saddex xaraf lagu ziyaadiyo waxaan soo sheegnay laba qayb ayay u qaybsantaa qayb lialabi اlmacnaa qaybna lililxaaq wixii ilxaaqa waa ficliga laasimka ficliga waxaan u jeedaa siyaadadii shaadka ahayd in la ziyaadiyo ficliga danta laga leeyahay waxay ahayd iyo qaradka ficligan ficli kale in lagu gaarsiiyo la wasan noqdo la tasriifna noqdo kaa markaa ziyaadadiisu macno looma siyaadinin ziyaadadiisa qiyaaska ahayd shan iyo toban wasan bay ahayd shan iyo tobankaa wasan ee qiyaaska ah xaraf kastoo la siyaadiyo macnuu keenayo ficliga uu ku keenayey macaanidaasi ficliga ulaaiga hal xaraf haddii lagu siyaadiyo oo rubaaci uu noqdo saddex wasanoo qiyaasuu leeyahay saddexdiisa wasan waa afcala iyo faacala iyo facala wasanka afcala macaani badan buu leeyahay ilaa toddoba macno iyo ka sii badan ayuu leeyahay saddex macnoo ugu muhiimsan ayaan soo qoray macnaha u hore waxa weeyaan atacdiyatu ficliga mafcuul in loo tilaabiyo hamsada la geliya afcala hamsada lagu siyaadiyey ayaa ficliga waxay gaarsiini mafcuul mafcuulka xaggey ka keeni ficliga hamsada intaan lagu darin kii faacilka ahaa ismigii faacilka ficliga u ahaa ayay mafcuulka dhigi inay ka dhigtaana waxaa keenaya waxaa la tadmiinini ficliga oo la dhexgelini macnaa sayara uu ka ehaysiiye ayaa macnihiisa la dhexgelini ficliga hal mafcuul hadduu qaadan jiri hadduu ficliga qaasir ahaa ee mafcuul uusan qaadan jirin hal mafcuul ayuu hamsaha sababkii ku qaadani hal mafcuul hadduu qaadan jirayna hamsada mafcuul labaaday ugu dari laba mafcuul hadduu qaadan jirayna hamsada mafcuul saddexaad bay ugu dari oo ficliga saddex mafcuul buu qaadani hamsadaana hamsatu naqli baa loo yaqaanaa oo naqli waxaa loo jeedaa faacilkii ayaa waxay ka rartay faacilnimo ay mafcuul ka dhigtay miaal kharaja zaydun waa ficli laazima zayd wuu baxay hamse haddii aad ku darto wuxuu noqonaya akhrajtu zaydan zayd waan bixiyey ay sayartuhu khaarijan mid baxaan ka yeelay wey macnihii waa yahay ficliga hal mafcuul hadduu qaadan jirayna laba mafcuul ayay u tilaabini sida fahimtu lmas'alata afhamtu zaydan almasalata zayd mas'aladii baan fahansiiyey hadduu laba mafcuul qaadan jirayna saddex bay u tilaabini sida calima zaydun camran qaa'iman aclamtu zayda camran qaa'ima taadiga tacadigaasi ee hamsada macaanida ay ficliga ku keeni waa macnaha ugu hore tacadina waxaa loo jeedaa faacilkii mafcuulu bihi laga dhigayo in laga dhigaana waxaa keenaya ficligaa waxaa la dhexgelinayaa macna tasyiir sayaro macnaheeda ayaa la dhexgelinayoo ka ehaysiina macnaha labaad waa salbi salbi waxa weeyaa ficliga asalkiisa ayaa mafcuulka laga tuuri oo mafcuulka laga anfini salbi baa la yidhaahdaa miaal aqdaytu zaydan qadiya zaydun zayd isha ayaa xanuuntay oo qoridaaf kaga dhacay hamse haddii aad ku darto aqdaytu zaydan zayd qoridaafkii baan ka saaray wey ishii xanuunaysaan ka saaray khalaas ee bilaa qoridaaf ayuu noqday cataba wuu canaantay actabtu canaantii baan ka daayey wey canaantii baan ka zuuliyey famaa hum min almuctabiin actaba ismigeedu mafcuul weeye famaa hum nimanku ma aha min almuctabiina kuwa canaan laga daynayo ma ahay canaanta ayaa lagu wadi maadaa naafiye ahay waa yahay salbigaasay faa'iidaysaa macnihiisana waxaa loo jeedaa faacilka ayaa mafcuulka wuxuu ka zuulinayaa aslulficli waa yahay macnaha saddexaad ee aan soo qoray waxaa weeyaan addukhuulu fi الzamaan aw ilmakaan zaban in hamzada inay tusto faacilka inuu makaan galay ama zaban galay sida athama tihaamuu galay ashama shaam buu galay aymana yaman buu galay macnahaasay tustaa ama zaman la galoo asbaxa waa beri ayuu galay waagaa u beryey amsaa wuu galabaystay iyo wixii la mid ah waa yahay macnahaasina waa macnaha saddexaad oy faa'iidayni addukuulu fi الzamaani aw اlmakaan facala caynta oo la tadciifiyo macaani badan ayay leedahay waxaa ka mid ah macnaheeda atakiir wax badin ficligoo la badinaya jawaltu in badan ayaan wareega weeye awaftu in badan ayaa awaafay ee nazala in badan ayuu soo degay ee degitaankii ayaa batay aliflaam miim allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum nazla calayka alkitaaba bilxaq musaddiqan limaa bayna yadihi waanzala towraata qur'aanka ilaah marka uu ka hadlayey nazalu cabiray yacni in badan uu soo degaye wey saddexiyo labaatan sana uu soo degayey kutubtii hore ilaah marka uu cabirayana anzaluu ka cabiraa hal mar ay soo degin weeyaan marka takiirka takiiru lficli takiiru lfaacil xataa marmaraa la isku tusiyaa takiiru lficli ayuu tusiyaa facala wasanka caynta oo la tadciifiyo waayahay tacdiya sida afcalo oo kale ayuu ficliga mafcuul u tilaabsiyaayo bimacnaa tasyiir uu ka dhigaa oo afcalada ayuu kaa kula mid yahay facala weeyaane sida ka waxa weeyaan faraxtuhu ruuxii waan ka farxiyey sayartuhu farixan waaye mid faraxsan ayaan ka yeelay wakharajtuhu waan bixiyey sayartuhu khaarijan akhrajadii bay labcana noqotay macno saddexaadoo muhima oo ay faa'iideyne facala waxa weeyaan nisbatu lmafcuuli ilaa asli اlficli nisbatu lmafcuuli mafcuulkaa waxaa loo nisbaynayaa ficligan inta aan la siyaadininee siyaadadan aan lagu darin asalkiisi aslulficli dhegtaada haddii ay ku dhacdo masderkaa loo jeedaa ficliga mujaradkiisi masderkiisaa loo nisbaynayaa mafcuulku sida kafartuhu gaalnimaan u nisbeeye wey kafartu hu'da mafcuulu bihiga ah ayaa waxaad u nisbaynaysaa kafara oo shidka laga daaye kafara weeye masdarkeedoo kufri ah kufrigaasaad mafcuulka u nisbaynhaysa oo wuu gaaloobaad leedahay kafartuhu waan gaalaysiiye kadabtuhu waan beeniye kadib baan u nisbeeye weye sadaqtuhu waan u rumeeyey run baan u nisbeeye macnahaasina way faa'iidaysaa waa macnaha labaad macno saddexaad oy facalo faa'iidayso macno eh, afraad oy facalo faa'iidayso waxa weeyaan attawajuhu ilaa naxwi maa ukhida alficlu minhu ficliga meeshii laga keenay in la qaabilo loo jihaystay sida sharaqa qoraxbax ayuu aaday haraba qoraxdhac ayuu aaday macnahaasina way faa'iidaysaa waayahay eh, faacala ayaa kuu timid faacala oo alif dhexda taalla lagu siyaadiyo macaani badan ayay leedahay waxaa ka mid ah almufaacalatu alishtiraaku fi اlfaaciliyati wاlmafcuuliyati fi اlmacna faacilnimada iyo mafcuulnimada in la wadaago xagga macnahana laga wadaago oo la yidhaahdo khaasama zaydun camran zayd camar ayuu la murmay yani zaydna waa murmay camarna wuu muray daaraba zaydun camran zayd camar ayuu la garaactamay zayd camar wuu garaacay camarna zayduu garaacay oo labadaba mid walba wax buu garaacay waana la garaacay laakiin waa xagga macnaha xagga lafdiga iyo icraab ahaan zaydaa faacile camarna waa mafcuulun bihi laakiin macno ahaan mid walba garaacna wuu ka dhacay asna waa la garaacay macnahaasay faa'iideyne faacala macno labaadoo faa'iideyne faacalo waxa weeyaan almuwaalaatu ficliga inuu xiriiray waalaa wuu is waalaytu sawma soomkii baan xiriiriyeyoo maalin ma aanan afurin wey taabactuhu waan israac raaciyey macnahaasi muwaalaadkeena way faa'iidaysaa halkaa waxaa ku eg ficligii ulaaiga ah ee hal xaraf lagu ziyaadiyey saddex wasan u lahaa saddexdii wasan macaanidoodii oon soo soo ikhtisaariyey ficliga ulaaiga ah laba xaraf haddii lagu shantiisa wasan saddex ka mid ee hamsatulwasli ayaa lagu bilaabanayay labana taaulmasiidaa lagu bilaabanayay ficliga in saddex shanta wasan waa in facala iftacala ifcalla tafacala iyo tafaacala wasanka in facala hamse awalkaa iyo nuun reeban ayaa lagu siyaadiyey in facala hal macno u yimaadaa macno labaad looma isticmaalo macnahaasina waxa weeyaan mutaawic buu noqdaa ficliga ulaaigu muaawic u noqdaa muaawicna waxaa la yidhaahdaa qabuulu aacili iclin qabuulu faacili ficlin liahari faacili ficlin aakhara dii cilaajin bay ku daraan laakiin dii cilaajintaa wax laazime ma sii aha ficli faacilkiisa wuxuu aqbalayaa ficli kale faacilkiisa wixii uu sameeyey aarka waa wuxuu sameeyey faacilka ficli faacilkiisaa wuxuu aqbalay oo uu yeelay ficli kale faacil uu leeyahay faacilkaasi wixii uu sameeyey faacilka uu ka ahaa ayuu kani aqbalay sida kasartuhu waan jebiyey fankasara wuu jabay fankasara kasartu zujaajata dhaladii waan jebiyey fankasarat way jabtay inkasarat faacilkeeda waa zujaajo zujaajadan faacilkaa waxay aqbashay ficligii horee kasara ahaa faacilkiisii oo aniga ah wixii aan sameeyey oo jebintii ayuu aqbalay wey kasartu azujaajata dhaladii waan jebiyey fankasarat way jabtay oo jebintii bay aqbashay wey waa yahay macnaha mudaawic macnahaasaa loo yaqaanaa in facala halkaa macnuu u soo arooraa ficli ulaai ah inuu mudaawic u noqdo bas macnaha keli ayuu u soo arooraa wasanka labaad waa iftacala hamse awalka iyo ta dhaxdaa la siyaadiyo iftacala macaani badan ayay leedahay waxaa ka mid ah mudaawic bay noqotaa lafteeda oo ficli kale mudaawic inay u noqotaa dhici karta sida jamactuhu fajtamaca jamactuhu waan isu keenoo waan ururiyey fajtamaca wuu ururay oo isu keenidiibuu aqbalay weeye wacadaltuhu waan toosiyey factadala wuu toosnaaday toosintii aan toosiyuu aqbalay macnaha waa usoo aroorta waxaa kalooy u aroortaa iftacala atashaaruku fi lficli ficliga in la wadaago ficliga weeye mafcuulka maaha ee faacaladii hore almushaarakatu fi lfaaciliyati walmafcuuliyati baa la wadaagaya amaa iftacala waxaa la wadaagayaa ficliga oo keliya oo laba shay baa faacil wada noqonaya waa faacil iyo faacil mid ku cadfan sida ikhtasama zaydun wa camrun zayd iyo camara murmay oo mid walba faacil weeyaanoo muranku sameeyey waayahay waxaa kaloo faa'iidaysaa atasarufu biijtihaadi dadaal iyo sidhiba ah ruuxa inuu ficliga u sameeyey u tasarufay ayay faa'iidaysaa sida iktasaba wuu shaqaystay yacnii shaqo adag buu galay oo shaqadaasuu qabtay wajtahada wuu dadaalay inuu shaqada qabtuu ku dadaalay waktataba wuu qoray inuu qoru isku kalifayuu ku dadaalay weeye macnaha sina way faa'iidaysaa ifcalla hamza awalka taalla iyo laam shidan ee tadciif laamta ee la ziyaadiyo ifcalla awalan ifcalla waxaa loo bineeyaa oo keli ah ficli midib tusinayo ama ceeb tusinayo ficli kale looma bineeyo ficli midib tusinayaa loo bineeyaa ama ceeb tusinayo macnaha uu faa'iidaynayaa ifcallana waa hal macno oo almubaalaqatu fii asli اlficli fii hubuuti asli اlficli ficliga asalkiisa sugnaanshihiisaa lagu xeel dheeraanaya ixmara wuu guduutay yacnii guduud zaa'iduu guduudan yahay wey iswadda wuu madoobaaday waayahay icwarra wuu illa'aaday illa-aan zaa'ida ayuu ilaa iyo xataa ishii meeshkuma jirta waa qolof waaye waa maran tahay macnahaasuu faa'iideynayaa waayahay waa macno labaad halkaa macnuu faa'iideeyaa ifcalla saddexdii wasan ee hamsatulwasliga lagu bilaabanayay ulaai laba xaraf lagu ziyaadiyey saddex wasan hamsatulwasli ayaa lagu bilaabanaya labata saddexdii wasanee hamsatulwasliga xaggaa uga bax labadii taaulmasiidada lagu bilaabanaya tafacala iyo tafaacalay ahaayeen tafacala macaanideeda waxaa ka mid ah muaawic laftii muaawicu facala facala inuu muaawicu noqdo sida hadabtuhu fatahadaba hadabtuhu waan ahiray ruuxii waa shaygii waan ahiray fatahadaba aahir buu noqday wakharajtuhu fatakaraja kharajtuhu waan saaray fatakaraja wuu baxay ama jaraxtuhu fatajarax waan dhaawacay wuu dhaawacsma dhaawac wuu dhaawacmay oo dhaawacii ayuu aqbalay macnahaasu faa'iideeya waxaa kaluu faa'iideeyaa tafacala atakalufu fii xusuuli asli اlficli ficliga asalkii waa ficligii mujaradka ahaa masdarkiisa sida uu ku heli lahaa ruuxa inuu isku kalifo oo dhibaato uu u maro atakalufu fii xusuuli asli اlficli naxwu takarama karaamuu iska raadiye weeye ruuxa inuu kariim noqdo ayuu isku kalifay ee takalafa filkaram waaye deeqdu ayuu isku kalifay iyo kariim inuu noqdo taxallama dul ayuu isku kallifay inuu dul lahaado tasabbara sabar ayuu isku kallifuu raadiyey macnahaas tashajaca geesinimuu isku kallifay waa yahay waxaa kaloo faa'iidaysaa tafacala alabu asli اlficli ficliga asalkiisa ruuxa inuu raadinayo dalbayo tii hore muusan dalbaynine waa way isu muujinaye un inuu ficligaa u muuqdo ayuu dadka tusayey tanse inuu heluu isku kallifayaaba wuu raadinayaa sida takabbara kibir buu iska raadiye wey tacadama waa isweyneeye nin weyn ahaanuu isu muujiyey macnahaasi ayaa loo isticmaalaa tafaacala wasankii u dambeeye weeyaan ulaai laba xaraf lagu ziyaadiyey shan wasanuu lahaa kii ugu dambeeyey wuxuu u yimaadaa dhowr macno dhowrkaa macno waxaa ka mid ah الdلالة عalى مشhaaركaةa اثنaين فأكثر في أصل الفiعل المجرد laba ruux iyo wax ka badan ayaa ficliga mujaradka ah masderkiisa sameeyey oo ku kulmay mushaariku ahaa laba ruux ama wax ka badan ayaa ficliga ulaaiga ah masderkiisi inay sameeyeen ayay ku kulmeen waayahay sida welibaa si saraaxo ah oo laba faaciloo isgarab taalla naxwu takhaasama zaydun wa camrun zayd iyo camar way murmeen tadaarabaa way isgaraaceen taqaatalaa way isdileen midba midka kaluu dila wey waa laba faaciloo isgarabtaalle garo waxaa kaluu faa'iideeyaa addalaalatu calaa ana alfaacila yatakalafu biidhaari ficlin laysa mutasifan bihi tafaacala waxaa kaloo tustaa faacilka ayaa wuxuu isku kalifaya inuu dadka u muujiyu tuso ficli uusan ku sifaysnayn ficli uusan ahayn ayuu wuxuu doonayaa dadka inuu isu muujiyo isu tuso mana ficligana kuma sifaysno sida tajaahala jaahil buu iska dhigay ruuxii yani jaahil maaha wax buu yaqaanaa laakiin wuxuu isu muujinayaaye dadka uu tusayaa inuu jaahil yahay tajaahala taaaba wuu isdoqomeeyey doqon ma laakiin doqon ahaanuu iska dhigay abu zayd bilowgiisaa ku marnay wain kaana wain kaana alfaطinu اlmutagaabi yatanaadalu cani miyay wax saasuu qoraye yacni ninka alfaطinu ninka fahmadan oo caqliga leh almutagaabi doqonna iska dhigayo muxuu doqon isaga dhigayaa ceebahayga inuusa arkuu diidan yahay muxuu ahaa xarafiyo wuxuu yahayba ardayay weeyaanoo inuu ceeb iga sheegu diidan yahay markaanoo ceeb luhu indhaha isku qabanayaayo doqon iska dhigaya waxaan waxaa fahmaynin buu iska dhigayaa almutahaabi kan doqonka iska dhigay taaaba ismigeedii faacil wey taaaba doqon buu iska dhigay macnahaasina waa macno ay faaid addalaalatu calaa ana alfaacila yatakalafu biidhaari ficlin laysa mutasifan bihi faacilka ayaa wuxuu isku kalifayaa inuu iska muujiyo ficli uusan ku sifaysnayn waa yahay waxaa ka mid a macaanida tafaacala muaawaca faacala inay muaawac u noqoto ficligii hal xaraf lagu ziyaadiye alif dhexda taale lagu ziyaadiye faacala yay tafaacala muaawic u noqotaa fii bacdi اlaxyaan sida baacadtuhu waan fogeeyey fatabaacadda wuu fogaaday muaawic sidaa inay u noqotona waa suurowdaa inta kale waa kusoo dari doonaa insha allahu tacaala faslun fi lmudaarici mudaaric ayuu u fasal yahay bibacdi nati mudaaric bibacdi na'ti lmudaaric aftatix walahu damun idaa birubaaci muطlaqa wusila wاftaxu mutasila bغayrihi waligayr اlyaai kasran ajiz fi اlaati min facila aw ma tasarafa aw ma tasadara hamzu lwasli fiihi aw zaa'idan katazaka wahuwa qad nuqila fi lya wa fii gayriha in ulxiqa biaba umaa lahu lwaw faa naxwu qad wajila wa kasru maa qabla aakhiri lmudaarici min dalbaabi yalzamu in maadiihi qad xudila ziyaadata taayi awala wain xasalat lahu famaa qabla alaakhiri iftaxan biwilan halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka mudaaric mudaaricani waxay u yaqaanaan almudaaricu alxaqiiqiyu mudaaricii dhabta ahaa mudaaricii aan soo marnay ee ficliga ulaaiga sida loo mudaaricaynayo uu ka hadlayey yafcalu iyo yafculu iyo yafcilu iyo waxaasaa lagu keeni u lahaa waxay u yaqaanaan mudaariculxashwi xashwi dhexda waaye waxay mudaariculxashwi ugu magacaabayaan laba arrimood miduun hee mudaarica meel kale lagama hadlaynay xaraf lagu mudaaricaynaya lagama hadlaynin keli a ah waxaa laga hadlayey xarafka dhexda yaalla saddex xaraf ficligii ulaaiga ahaa wey waxaan ka hadlaynay ficliga ulaaigaa xarafka u hore iyo xarafka u daba midna kama ana hadlaynin xarfulmudaaracada lagu soo darayana kama ana hadlaynin keliya waxaa laga hadlaya xarafka dhexda yaallo oo caynta ah qaabka loo xarakaynayo xashwi sidaa ayaa loogu magacaabay ama xashwi waxaa loogu magacaabay laba mujarad laba maadiyo laba maadi buu u dhexeeya laba maadi maadigii mujaradkoo bilaa caarid ahaa waayahay oo bifaclala bifa muxuu ahaa bifaclala ficlu yaأtii biziyaadati macwaala wawallastaqaa muxuu ahaa bifaclala ficlu du tajriidi ow facala sax weeye ficligii mujaradka ahaa yee maadiga ahaa hadduu ulaai yahay iyo hadduu rubaaci yahayba iyo oon waxba lagu darin iyo ficli ulaai ahoo taaulmasiid ah, damiiru rafca mutaxarikee la raaciyey oo qultu iyo bictu labadaas u dhexeeyey ama maadi maca ziyaade iyo maadi mujarad ayuu u dhexeeyey xashu waxa loogu magacaabay waa sida mudaaricani waxay u yaqaanaanu almudaaricu xaqiiqiyu xaqiiqi waxay u mudaarica aqsaamtiisa oo dhan ayaa laga hadli awalaa xarafka lagu bilaabanayo saddex arrimooduu doonayaa inuu ka hadlo xarafka lagu bilaabanaya ficliga mudaaric xarafka xarakada la saarayo qabla alaakhirka xarakada la saarayo saddexda arrimooduu doonaya inuu ka hadlo waana mudaaricii oo dhammaystiran ficliga mudaaric xarafka ugu dambeeyaa kama hadlayo wuxuusan uga hadlaynin xarafka ugu dambeeya xarakada la saaraya dee naxwaa ku shaqaleh sarfi shaqa kuma leh waa la rafcinaa iyo waa la nasbinaa iyo waa la jasminaa baabu naxwe wey waxaasi ee waxa uu ka hadlaya waxa weeyaan ficliga xarafka lagu bilaabinayo mudaarica xarafka waxa la xarakaynaya qabla aakhirka waxa la xarakaynayo mudaarica uu doonayo inuu ka hadlaana ha garan waaye mudaarici aan soo marnay ma aha ulaai la mudaaricaynayo qabla alaakhirka xarakada la saaraya waa ka soo baxnay hadduu faculo yahay yafculu hadduu facilo yahay qiyaas ahaan yafcalu hadduu facalo yahay yafcalu iyo yafculu iyo yafcilu iyo dulwejey waxaas waa soo dhammaynay waxa uu doonayaa inuu ka hadlo waa rubaaci laga bilaabo ilaa sudaasi ficligii rubaaciga ahaa khumaasiga sudaasiga saddexdaa ficli sida loo mudaaracaynaya ayuu doonayaa inuu ka hadlo saddex wej buna uga hadli rabaa nire xarafka lagu mudaaracaynayo xarafka xarakada la saarayo ficligaa qablaakhirka xarakada la saarayo saddexdaa arrimooduu rabaa inuu ka hadlo iftatix ku bilaabo oo ku furfuro almudaarica mudaarica waxaad ku furfurataa bibacdi nati bibacdi xuruufi nati nati xuruufteeda mid ka mida ku bilaabo walahu bacdiga ayuu u sugnaaday dabun dama idaa wusila waa marka lala xiriiriyo birubaaciyi rubaaci wusila lala xiriiriyo mulaqan xaaluu yahay waftax fadxi hu bacdigii fadxi mutasilan xaal uu yahay mid la xiriira biayrihi rubaaci ayrkii waligayri lyaai waajiz bannee kasran kasra bannee ligayrilyaai ya eyrkiina ku bannee filaati filmudaarici mudaaric dhexdiina ugu bannee mudaaricii alaati yimid min faciila facila xaggeeda ka yimi ow maa shay xaggii ka yimi tasadara uu awaloowo awalka uu yaallo hamsulwasli hamsulwasli fiihi maaga dhexdiisa aw itaa ama ta awalka ay taallo zaa'idan xaal uu yahay taada mid zaa'ida ka tasakaa weeye wa huwa kasrihi qad nuqila waa la soo raray kasraha filyaai ya-ya wa fii hayrihaa ya-ya heyrkeed ayaa lagu soo raray in ulxiqaa labadaasi haddii la haleeshiiyo waa ya-da iyo heyre biabaa bikelimati abaa abaa kelimadeeda haddii la haleeshiiyo ow maa shay baa la haleeshiiyey lahu maaga uu u sugnaaday alwaw waw faaan mijahtifa naxwu qad wajila weeye intani musanifka wuxuu kaga saddex arrimood ayuu baabka kaga hadlayaabaa dhinac mudaarica xuruufta lagu bilaabanayo xuruufta xarakada la saarayo iyo qablaalaakhirka xarakada la saarayo waayahay saddexdaa arrimood qablaalaakhirka xarakada la saarayo wuu soo wadaa labada kaleu ka hadlay ficliga mudaaric xuruufta lagu bilowdaa waa xuruufu nati nati waa afartii xarafi caadiga ahay nati iyo atayna iyo anaytu iyo waxaasoo idilaa lagu jamcin karaya waa afar xaraf hamze iyo nunya iyo ta waa yahay taa warkeeda waa dhammaaday ficliga mudaaric xuruuftee lagu bilowdaa waa afartaa xaraf war kalena ma jiro xarakadee la saari rubaaci iyo kheyr u kala qaad ficliga saddex afar xaraf hadduu ahaa maadigiisi maadigaa afar xaraf ahaa mulaqan afar xaraf markuu ahaa mujaradnimu afar xaraf ku ahaayoo afartaba usuul bay ahayd daxrajo oo kale ama ziyaadu afar ku gaarayoo akramo iyo wixii lamida wey marba maadiga afar xaraf haddii uu ahaa carab oo dhan mutafaq waxay ku yihiin ficligaa mudaaric xarfulmudaaricada lagu bilaabanaya in la godayo mutafaq baa lagu yahay cid khilaafsanna ma jirto sidaas si aan ahaynna ma bannaano in la damiyo xarafkaa waxaan ahayn ma bannaano marba xarfulmudaarica haddii lagu bilowdo ficliga maadigiisina afar xaraf uu ahaa mutlaqanna wuxuu u jeedaa maadigaasi ziyaada maadi rubaaci ziyaadaha ku gaaro ama mujaradnima rubaaci ha ku gaaro farqi male taa xagga u dhig hayru rubaaci u imagu oo hayru rubaaci maxaa noqonaya ulaai iyo khumaasi iyo sudaasi saddexdaa wasan weeye hayru rubaaci waxaad u kala qaaday carabta xijaaziyiin iyo hayrulxijaaziyiin xijaaziyiin waxaa loo yaqaanaa reer qurayshoo make deg horta xijaaz waa make iyo agagaarkeeda min alxajzi baana laga keeno oo mancin iyo reebitaana meeshaa laguma xadgudbi jirinoo waa la iska reebi jiray ama reer qurayshaa dadka ka xigsan jiray oo dadka ka reeban jiray si kastaba ha loogu magacaabo make iyo agagaarkeeda xijaaj dadkii degi jiray reer quraysh iyo reer beri bakar bay ahaayeen labadaa qoloo wada socda xijaaziyiin ayaa loo yaqaanaaye hayru rubaaci xarfulmudaarica haddii ay gelinayaan dhammaan waa fadxinayaan war kalena ma banaynayaan xarfulmudaaracada way fadxinayaan fadxa waxaan ahaynna ma bannaano ulaai ha noqdo khumaasi ha noqdo sudaasi ha noqdo waayahay hayrulxijaaziyiin u imow oo bani tamiim iyo bani asad iyo qolyahan iyo dabada ka mar hayrulxijaaziyiin xarfulmudaaricada ficliga la gelinaya horta in la fadxiyo ficliga mudaarica ee xarfulmudaaricada la gelinaye ee hayru rubaaciga ah fadxihiisa inuu bannaan yahay muttafaq wey aa ogol yihiin waayahay fadxa waxaan ahayn ma bannaan yahay xarako kale in la saara ma bannaan tahay ficliga hayru rubaaciga xarfulmudaaracada la gelinayo hayrulxijaaziyiin waxay leeyihiin afar ficli kasraa bannaan xarfulmudaaracada in la kasriyo afartaasi maxay tahay ficli kasta oo hamsatulwasli lagu bilowdo ficli kasta oo taaulmasiida lagu bilowdo ficli kelimatu abaa ficliga abaa iyo ulaaثi calىa wasni faacile ku yimid saddexdaasi xarfulmudaaracada la kasrina laakiin farqi baa jira waa la kasrin karaa yidhaahdeen ficli faacile ka yimid isla markaana fa'da wow kaga jiran mudaariciisana qiyaas uu ku yimid oo yafcalu uu ku yimid hadduusan qiyaas ku imaaninay yafcilu ku yimaado sida wariha kuma jiro ficli ulaai ah calaa wasni faacile ku yimid ada ay wow ka taallo wow kaga jiran marka la mudaaracaynayana qiyaas ku yimid oo yafcalu ku yimi iyo kelimatu abaa labadaa israaci labadaas xuruufulmudaaracadoo dhan in la kasriyaa bannaan afarta xarafba waa la kasrin karaa jaais wey in la fadxiyaana waa asalkii oo waxaad dhihi kartaa wajila yowjalu awjalu nawjalu tawjalu waa fadxihii caadiga ahaa waxaa kaloo banaan xarfulmudaaracada inaad kasriso mar haddii aad kasrina wawda yabay u bedelmi laaim wey waw reeban ee kasre lagala hormaray laaim wey in ya loo bedelo wuxuu noqonayaa tijalu nijalu ijalu e yijalu waa yahay abaana waa la mid abaa yabaa tabaa nabaa aabaa abaa buu noqonayaa laba alifoo reebanoo midka hore eh, laba arifoo midka dambe uu reeban yahay midka horena uu xarakaysan hadday isdaba dhacaan kan dambe alif layinaa loo bedela wamadan abdili aaniya alhamzayni min kelimatin in yaskun waa yahay aabaa yabaa nabaa tabaa waxaa kaloo bannaan xarfulmudaaracada eh, in la kasriyo oo la yidhaahdo tiba niba i E, tiba niba yiba iyo iiba labadaa hamse midka dambe maruu reebano reebno kan hore xarakada saaran munaasibkeedaa kan dambe loo bedeliy iibaa la yidhaahdo waa faciloo fada wow kaga jiran mudaariceedana yafcal oo qiyaasa uu ku yimi iyo kelimatu abaa xarfulmudaaricadoo dhan in la kasriyaa bannaan ayay leeyihiin hayru lxijaaziyiin waa yahay faciloona fada wow kaga jiranayn wafaadeeda ay saxiix tahay isla markaana qiyaas ku timid oo yafcalu ku timi iyo ficli kastoo hamsatulwasli lagu bilowday iyo ficli kastoo taa-ulmasiida lagu bilowday saddexdaa qeybna xarfulmudaaricada afar bay ahaayeenoo ya iyo ta iyo nuun iyo hamse soo ma ahin ya ka reeb saddexda kale in la kasriyaa bannaan waa ficliga hamsatulwasli lagu bilowday hamsatulwasli sagaal ficliyaa lagu bilaabanaya qiyaas ahaan soo maahi sagaalkii ficli sagaalkii ma la sheegi karaa haddii lais weydiiyo mise waa un ya ma la sheegi karaa ya sheekh cabdalahi sheeg bobsi a saddex hamsatulwasliyaa lagu bilowday saddex marka lagu darana afar ayaa hamsatulwasl lagu bilowday meeqay isla noqdeen toddoba waay ha oo laba lagu ziyaadiye labuu leeyahay saxiix waay waa sagaalkaasi sax weeye taa saddex bay ahaayeen oo ficli sartii mujaradka rubaaciga oo hal xaraf lagu ziyaadiye tafaclala ulaai laba xaraf lagu ziyaadiye laba wasan ayaa taa watay soo ma ahayn ay ahaayeen ficligii taa lagu bilowday iyo ficliga hamsatulwasli lagu bilowday labadaa iyo ficliga faciloon fada wow kaga jiranayn isla markaana mudaariciisa qiyaas uu ku yimid oo yafcalu uu ku yimid ya-da mooye saddexda xarafa kale in la kasriyaa bannaan miaal ee xasiba marka aad yaxsabu ku keento ama farixaba e, miaali yafraxu soo maaha yafraxu ya-da inaad fadxiso waxaan ahayn ma bannaano amaa xuruufta kale fadxaa bannaan kasraa bannaan tafraxu nafraxu afraxu ama tifraxu nifraxu ifraxu waa yahay aayad qur-aana waxay tahay walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum الnaar walaa tarkanuu rakina weeye ficliga maadigiisi waxaa qira'a walaa tirkanuu oo taada la kasriyo walaa tirkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum الnaar waa yahay xarfulmudaaricada xarakada la saaraya maxay tahayna halkaas uga baxay oo ah ficliga rubaaciga dhammaan waa la wada damini damo waxaan ahaynna kuma bannaano xarfulmudaaricada hayru rubaaci u imow ficliga hamsatulwasliga wato iyo ficliga taa-ulmasiida lagu bilowday iyo ficliga facilon fa'da waw kaga jiraneenoo qiyaas yafcalu ugu yimi saddexdaasi ya-da mooye saddexda xarafee kale in la kasriyaa bannaan fadxana waa bannaan yahay kelimatu abaa iyo faciloo fa'da wow kaga jiran mudaariceedana yafcalu uu ku imaanay waqiroo kale la bixinaya mudaariceediina uu yafcalu ku imaanayo labadaana ya-da iyo hayruulyaa kasraa ku bannaan saxiix soo maaha intaas rabaa inuu kuu sheego iftatax iftatix ku bilaabo oo ku furfuro almudaarica mudaarica waxaad ku furfurataa bibacdi na'ti bibacdi xuruufi na'ti na'ti xuruufteeda qaar ka mid a ah. hal xaraf ku bilaabo walahu bacdiga waxaa u sugan dammun dammo idaa wakhtigiibuuna u sugnaaday wusila lala xidhiiriyo birubaaciyi rubaaci marka lala xidhiiriyo mulaqan xaal uu yahay rubaacigaasi mujaradnimu rubaaci ku yahay ama ziyaadu rubaaci ku yahay wusila lala xidhiiriyo waftax fadxii hu xarfulmudaaracadii fadxi mutasilan xaal uu yahay mid raacayoo ku xiga bayrihi ayri ulaai ayri rubaaci rubaaci eyrkii mar haddii uu la xiriirsaday fadxi fadxaha waa bannaan yahay xijaaziyiin fadxaha waxaan ahayn ma ogola hayrulxijaaziyiinna qaar bay kasre u ogol yihiin qaarkiibuu rabaa inuu kuu sheego waligayrlyaai waajiz banne kasran kasra waxaad ku bannaysaa ligayrlyaai yada wixii aan ahayn xarfulmudaaracada yada mooye saddexda kale kasra ku banne iaati imudaarici mudaarici dhexdiisana ugu bannee mudaaricii alaati yimi min aciil aciil xaggeeda ka yimid ficiloo fada wow kaga jiranayn islam laba shari bay leedahay fada waa inay wow kaga jiranayn mudaariceedana waa inuu qiyaas ku yimaadaayo yafcalu ku yimaadaa min aciil aw maa shay tasadara uu awaloobay hamulwasli hamsulwasli fiihi dhexdiisa uu awaloobay aw ita ama tabaa u awalowday zaaidan xalu yahay tada mid zaa'ida katazakaa weeye wa huwa kasrihii xarfulmudaaracada la kasrinayey qad nuqila waa la soo raray fil yaai ya ayaa lagu soo raray iyo wa fii gayrihaa ya-da keyrkeedao xuruufulmudaaracadii kale ah in ulxiqaa ya-da iyo keyr haddii la haleeshiiyo biabaak bikelimati abaa abaa kelimadeeda haddii la geliyo wey saddexdaba afarta xarafba waa la kasrin ow maa shay baa la haleeshiiyey lahu maaga uu u sugnaa alwow wow faa mujaadifa yacni ficli fa'da wow kaga jiran isla markaana faciila ah shardina mudaariciisa yafcalu waa inuu ku yimaadayo qiyaasa naxwu qad wajila wuu cabsaday weeye wakasru maa qabla aakhiri lmudaarici min dalbaabi yalzamu in maadiihi qad xudila ziyaadata taa'i awalan wain xasalat lahu famaa qabla alaakhiri iftaxan biwala wa kasru maa shay kasrintii qabla aakhiri mudaarici mudaaric aakhirkii hortii ku sugan kasra la kasriyaa min dalbaabi baabkan xal uu ka mid yahay yalzamu kasraha wuu laazimi waa goorma in xudila waa haddii la manciyo maadiihi maadigii haddii laga manciyo qad xudila waa haddii laga manciyo ziyaadata ta ta ziyaadinteeda awalan lagu ziyaadiyo wa in xasala ta haddii ay xasisho lahu maadiga ay ku xasisho faftax fadxi faftaxan fadxi maa waxa qabla alaakhiri aakhirka hortii ku sugan biwilaan xiriir xal uu ku dheehan yahay halkanna wuxuu ka hadlayaa masaladii saddexaad baabka saddex arimooduu uga hadlayay ficliga mudaaric xarafka lagu bilowdaa muxuu yahay xarafka xarakada la saaraa muxuu yahay labada waa ka soo baxnay ficliga mudaaric qabla ya ficliga mudaaric qabla alaakhirkiisa xarakada la saaraya maxay tahay taasuu rabaa inuu ka hadlo waayahay ficliga mudaaric ee laga hadlaya qablalaakhirkiisa waa ficli ulaai ka badan ficligii ulaaiga horaan usoo sheegnay qablaakhirkiisa xarakada la saarayo soo maahan ee wuxuu ka hadlayaa ficligii rubaaciga iyo khumaasiga iyo sudaasiga saddexdaasu rabaa inuu ka hadlo saddexdaba isku soo wada duuduub ficliga maadigiisa taaulmasiida in lagu bilowday iyo inaan lagu bilaabanin u kala qaad ficliga maadigiisa taaulmasiida haddii lagu bilowday taaulmasjidana waxaa lagu bilowdaa oo kelia ficli khumaasi ah ulaai iyo rubaaci iyo sudaasi midna taaulmasjida ma gasho taaulmasjida waxay gashaa oo keliya khumaasi soo maahayn saddexdii taaulmasjida khumaasi unbay galaan ficliga maadigiisa taaulmasjida haddii lagu bilowday qablalakhirka waa la fadxini war kale ma jiro fadxooyin fara badanaana ka horeeya biwiilanta meesha uu ujeedo weeyaane tacallaba mudaaracee yaa tacallamun waxoo dhan ba fadxa dabada u qabo qabla alaakhirkii fadxi waxa ka horeeya fadci ilaa tadii lagu mudaaraciyey xarafkii lagu mudaaraciyey ka soo bilow dhammaan waa wada fadxisan yihiin waa yahay taaulmasiida haddii aan lagu bilaabanin ficliga lana mudaaraceeyo ulaaina uusan ahayn dabada kaban dhammaan qablalaakhirka waa la kasrini dhammaan qablalaakhirka waa loo kasrini marba taaulmasiida haddii aan lagu bilaabanin maadigiisii soo waadix maaha haddaba waxaa jira qablalaakhirka waa la kasrini ficliga mudaaric musamaha ah majhuul maaha waxaan ka hadlayno taaulmasiida haddii lagu bilowdo qabla alaakhirka waa la fadxini taaulmasiida haddii aan lagu bilaabanin wixii la doono kale ha lagu bilowdo waa la kasrini qabla alaakhirka sax ma tahay waa yahay qabla alaakhirkaa kasraha fuulayo mar daahir buu noqonayo bannaankuu yaalla marna wuu qarsoomi laba jeer ayuu qarsoomaa labada jeer waxaa weeyaan qabla alaakhirka xarfulcilla hadduu noqdo qabla alaakhirkii ayuu xarfulcillo la iclaaliyey noqdaba miiaal ikhtaara mudaaracee yakhtaaru heeawe qaba kasra ma muuqdo muxuusan la muuqanin yakhtayiru buu ahaan lahaa ya kasraheedii wuxuu la qarsoomay ya lafteeda alif loo bedelay taxaraka xarfulcillo wanfataxa maa qablahu saxiix waxaa kaluu qarsoomaa idqaam laamta ficliga iyo qablalaakhirka isku jinsi noqday ficliga aakhirkiisa iyo qablalaakhirkii la kasrin lahaa ayaa isku jinsi noqday waa la isku idqaame he warka lama jiro qablalaakhirkii mar haddii la idqaame waa reeba yahay ilaa xarafka lama idqaami karo ilaa la reebo mooye kasrihii markaana waa qarsoomi ictadda mudaarace baa lagu yidhi yactaddu baad ku mudaaracayni yactaddu yactadidu buu ahaan lahaa daalkii hore xarakada laga qaaday alaba lilidqaam iyadoo idqaam la doonayo waayahay awala milayni muxarakayni fii kilmatin idqimlaa ka mili sufafin wadululin wa kilalin walababin walaa ka jusasin walaa ka susabi laba xarfoo isku jinsi haddii ay isku xigaan bishuruuin cashara toban shari haddii la helo sagaal shari buu ibnu maaliga matniga saaraa hal sharina wuu ka tegaa alfiyadiisa toban shari haddii la helo idqaam baa waajibi tobankii sharibaa xaasila ictadada yactadidu ila idqaamaa waajiba yactadu buu noqona labaii taa lisku idqaame khalaas war kale ma jiro waa yahay ee labadaa jeer kasrihii qablalaakhirka fuulaya inuu qarsoomo way dhici karto waa hadduu xarfulcillo noqdo la iclaaliyo ama idqaam dartii oo mujaanis uu noqdo laamta iyo qablalaakhirkii ayaa isku jinsi noqday labadaa jeer waa qarsoomaya labadaa jeer wixii aan ahayn qablalaakhirka ugu daahirayaa kasrihii fuulaya waase la kasrini waka walaa yudaara kaatibun walaa shahiidun aayad qur-aani ma tahay wاlwaalidaatu yurdicna wlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radaaca wacala اlmawluudi lahu risquhuna wakiswatuhuna laa tukalafu nafsu ilaa wuscaha laa tudaara waalidat biwaladiha laa tudaaradaasi qabla aakhirka xarakada ay fuuli laheedaa idqaaman mar hadduu idqaaman yahay ficliga inuu majhuul yahaye fadxa ay saarreed way dhici karto inuu musame yahaye kasre ay saarreedna way dhici karto oo laa tudaara waalidatun maahi laa tudaariru inay ahaa ficliga waa dhici karta iyo laa tudaararu waxaa kaloo suuroobi karaa ficliga laada inay naahiye tahay iyo jasmin hays iyo inuu naafiye yahay waxoo dhan waa dhici karaya haddii naahiye laga dhigo isla markaana musama laga dhigo wuxuu noqonayaa laa tudaara dhibin waalidatun mid wax dhashay biwaladihaa bisababi waladihaa waladkeeda sababkii yayan aabbihii dhibin haddii majhuul laga dhigoo nahyi laga dhigaana laa tudaara yaan la dhibin waalidatu mid wax dhashay yaan la dhibin biwaladiha bisababi waladiha aabbaha yuusan wax dhibin waay haddii laga dhigo laada naafiyana laa tudaara la dhibi maayo ama laa tudaara dhibi mayso adba dhankaad u dhigtaba wa kuka wa kasru maa shay kasrintii qabla aakhiri lmudaarici mudaarica aakhirkii hortii ku sugan kasre la kasriyaa min dalbaabi baabkan xaal uu ku sugan yahay baabka ulaaiga ka badan uu ka hadlaya yalzamu kasrahaasi wuu laazimi in xudila waa haddii la ilaaliyo maadiihi ficliga maadigiisii udila qad xudila waa haddii laga ilaaliyo ziyaadata taay ficliga qad marka la gelinayo maadiga afar shardi buu lahaa baan u mudaaricana laba laba ku dar lix shardi buu lahaa shuruudaas waxaa ka mid ah ficliga qad marka la gelinaya naasib iyo jaazib waa inayan ku jirin ficli mudaaricoo naasib uu ku jiro ama jaazib uu ku jira qad lama gelin karo oo inaad tidhahda qad an yaquuma ama qad lan yaquum wax jira ma ahan wax suuroobayana ma ahan haddaba in maadiihi inta shardiyo weeye ee naasib waa inuusu jaazibna waa inuusan ku jirin inta shardiyo weeye maadii ficli majhuulu naaibulfaacil uu yahay oo xudilada dambe ay fasiri waayo in shardiya ay mubtada iskuma xigi karayaan calaa madhabi calaa ariiqati wain axadu min almushrikiina istijaara waa innagii kusoo marnay mutamimka soo maahayn waa yahay haddaba xudiladan xudilo la mid ah ayaa inta shardi u ah meeshana ugu jirta maadiina naaibulfaacil ay u noqoni xudiladaa aad soo qadari qadan xudiladan dambe ku jirta ma keeni kartid waayo qad ficil maadi marka la gelinaya shardi jaazim waa inuusan ku jirin naasibna waa inuusan ku jirin ayaa shardi ah in maadiihi in xudila waa haddii la ilaaliyo maadiihi maadigiisa waa haddii laga ilaaliyo qad xudila la ilaaliyo ziyaadata taai ta ziyaadinteeda awalan lagu ziyaadiyo wa in xasala tadii haddii ay xasisho lahu awalkay ku xasishay faftaxan fadxi maa waxa qabla alaakhiri aakhirka hortii waxa yaalla fadxi بولا حرير حال وكده هيا وفتحوا ينبضنا يسوع حجا والله أعلم صلى الله وسلم